wacan wanaagsan dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka ogaal ismaqal wanaagsan dhegeystayaal waa isniin taariikh wax ku haaseysan tahay saddexlaatanka bisha oktoobar sanada qodobada gool ku maqli doontaan waxaa kamid ah mid kamid ah ama ciidamo deegaan ah oo xirtay wadada xidhiidhisa balcad iyo jowhar sidoo kalena cabasho ka qaba hogaanka hirshabeelle golaha deegaanka sida loo dhisay waad maqli doontaan waxaan kaloo soo qaadan doonaa arrimo ku aadan gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa muqdisho oo ugu baaqay dadka reer muqdisho iyo guud ahaanba jaaliyadaha soomaaliyeed inay taageeraan dagaalka dhanka al-shabaab mashruuc hal doorar ciidamada ku garab istaagna daafuraya waad maqli doontaan waxaan soo kala soo qaadan doona duqeymo xoogan kuwii ugu xooganaa muddooyinkii lasoo dhaafay oo maamulka yuhuudda ay ku garaaceen khaza xilli tirada dhimashadu ay kor u dhaaftay afar kun iyo lix boqol oo ruux waan soo qaadan doonaa filibiin iyo shiinaha weli xiisada udhexeysa ayaa ka taagan badda lagu muransan yahay ee koonfurta shiinaha qodobadaasi kuwa nagu soo kordha ayaad doontaan ee u diyaargarooba ogaal heestaasi waxay daafur ahayd barnaamijka ogaal qarandiid samadiid samadiid nabadiid nabadiid alladiid waxay daacadu weyday dulmilow kuma waaro dabnimaan ku joogsani dambaskiisa kama naxo dalkaaga wixii u daran uma roona dadkiisa haddii la waayo dan guud heli maysid dan gaar ah waxay diinteennu diidday shacabka daawo uma aha qaran dooni mayne ha dumiye eednaye dib allow ha noo celin makri waan ka daalnaye allow daacad adeegta yaa raxmaan daacad adeegta qeybaha hore ee barnaamijka ogaal guda galena dhegeystayaal ku bilawnay wararka naga soo gaaraya qeybo kamid ah gobolka shabeellaha dhexe gaar ahaan wadada ka baxda balcad ee jowhar tagta waxaa lasoo warinayaa in markaa ay u xiran tahay maalintii labaad dad ciidamo iyo dad deegaan ah oo iyagu markaa sheegay inay ka gadoodsan yihiin hanaanka loo maray dhismaha golaha deegaanka degmada jowhar ee gobolka shabeellaha dhexe waxaa markaa xiran maalinkii labaad wadada oo muhiim u ah isu socodka dadka iyo gaadiidka sidoo kalena waxaa ku xayiran wadada sida la sheegay dad badan oo markaa ay ku jiraan kuwo safareeya iyo ganacsato iyo xubno kale oo doonaya inay wadada isticmaalaan mid ka mid ah dadka deegaanka ee wadadaasi ay u xiran tahay oo kna la hadlay ayaa ka hadlaya sababta ay wadada u xireen iyo waxyaabo kale oo ku aadan khilaafka golaha deegaanka ee jowhar laba iyo toban saac ilaa maantay ilaa xalay waa xiran tahay waa gartay sababta u xiran taha maxay tahay sababtay u xiran tahay waxaa waayay dulmi ka yimid madaxweynaha hirshabelle adiku marka maxaad ka cabanaysaan cabashadiinu maxay tahay waxaan ka cabanaynaa ananka dad degaan ahaan nahay oo qadiimi ah oo loo yaqaana meesha waddada waxay u xirantana waxaa waayay dadkii deegaanka ahay oo hubkooda soo qaatay oo gaduud ahoo caraysan waxayna rabaan inay helaan xubintii ay lahaa jireen oo ah golaha deegaanka waa gartay marka makala hadasheen maadaama dadku ay yihiin dad deegaan ah lagu matala siyaasadda hirshabelle maamulkeeda makala hadasheen xubnaha qaabilsan dhismaha golaha deegaanka waa kala hadalnay saddex maraan la fadhiisan waa gartay marka maxay idiin sheegeen waxay noo sheegeen Eh, waxay noo sheegeen toban xibnood in la qeybshay oo golaha deegaanka afghanistan ka dhexayso eh, waa gartay marka soo ma ahayn inay inaad kala hadashaan oo ku noqnoqotaan idinkoo kaashanaya dadka siyaasadda idinku matala wadadu waxay muhiim u tahay bulshada soomaaliyeed dhammaan dadka isticmaalaya marka soo ma ahayn in la xiriirtaan dadka ay arrintaa qusayso kala fadhiisataan idinkana qanciyaan waa kala fadhiisanay isigaa naftirkiisaa yidhi ha lee yimaado xalad aanaan kala fadhiisanay warna wuxuu kusoo gabagabeeyey xaa khaladaad qabtiin haddowna yidhi waxaan dhahnay inuu khaladkaasaan tabanaynaa dad nooga deegaan badanmaha ma jiro dad aan maha deganaynin oo sida aananka aan u deganay aan u deganaynaa wax siiseen xibinta aan kor u hayso waxaad u reebtaa khalad aheed ununka xaq u leh madaxweyne adoo maha daruufta taala qadirinayso xumaanna ka fogaanayso xaqaydna nasiiyaan dhaana xaladaanu nawacaan hadda ugu dambeyn baaqaagu muxuu yahay marka si wadada u furanto socodku iyo dadku bal u dhaqaaqaan mar muxuu baaqa u yahay ugu dambaynta ugu dambaynta baaqa wuxuu yahay saaxib waa in aan xuquuqda naga maqan oo dastuuriga inaan helnaa dhib ma rabno balaayo ma rabno jijid ma rabno dadka shacabka ahay min shalay ilaa hadda la joogo wadada waa ku xihan tahay roobaa kula da-aayo ciyaalaa ku jiro caruuraa ku jirto maamooyinaa ku jiro dad waayilahaa ku jiro hal gaari oo dhaqaaqaya male waxaad u qabtaa meesha wadadii lambar afaraad u qabtaa say naqata baabuurta in la fasaxo xaqaynina la siiyo si dadkan masaakiinta ay dhibka mahan ku haysto ay uga mid baxaan mid ka mid ah xubnaha dadka deegaanka kana mid a ah dadka markaa ka cabanaya hogaanka hirshabelle oo ay sheegeen in markaa ay ka walaacsan yihiin kana gadoodsan yihiin sida loo maray dhismaha golaha deegaanka ee degmada jowhar waxaana xusid mudan in wadada ay maalintii labaad xiran tahay sidaad maqlayseen sidoo kalena weli aanay jirin markaa xal laga gaaray khilaafka taagan xilli dad badan oo markaa nugul iyadoo xili roobaad lagu jiro ay ku xayiran yihiin wadada maalintii labaad dhinaca kalena hay-adaha ee dowladda soomaaliya waxay ku guuleysteen muddo kooban marka inay markaa joojiyaan weeraradii tooska ahaa iyo qaraxyadii gawaarida lagu soo rari jiray shabaabku ka fulin jireen qeybo kamid a ah muqdisho iyo daafaheeda waxayse markaan u bedeleen shabaabku in qof markaa naftihaliga ah uu dadka soo dhexgalo uu isku qarxiyo haddaba arrintaa ma tahay arrin guul u ah marka laga hay-adaha amniga sideese lagu xalin karaa dadka waxyaabaha qarxaas kusoo xiraya dhankooda in amnigooda markaa laga ilaaliyo dadka ay dhibaateynayaan waxaan wax ka weydiinay editoor mukhtaar maxamed cali oo falanqeeya amniga siyaasad aad baad u tahay waa ku salaamayaa idaacaddana waa salaamayaa runtii weerarada markii loo fiiriyo sidii berigii hore iyo hadda isku mid maahan waxa weeye maaragtay weeraradu waa badnaayeen dhiigooduna waa badnaa geeridu aaday u tiro badnayd cadad ma lahayn laakiin waayaha xasan sheekh uu yimid waxa weeye runtii maaragtay xoogaha maaragtay intii hore waa ka yar tahay laakiin waa dhaadhacaan oo waa jiraan marka dee waxa weeye sidii hore uxoog badnaayeen oo u tabar badnaayeen oo qaraxiis oobaintuu kamid ahaa iyo kii kii ex control iyo maxaan ku yiraahdaa xoogga ahaa iyo waxaasi oo maaragtay waxa weye de hadeer ma jiraan qaraxyadooda hadda maaragtay waa soo koobmeen maaragtay de welina kolley waxaa la helayaa dad maaragtay la shaqeeyaa la helaa oo meelaha u joog jooga marka laakiin sidii awooddoodii hore iyo hore midna ma lahan waa yaraatay hada waxa weeye markii horeba dadka in la dilaayo maaragtay masaakiinta waxa weeye saxda ma ahayn adeerna waxa weeye maara sax maahan dadka in la dilaa laakiin waxa weeye kollay dagaalaa ku socda ayaga dawladda dagaalaa udhexeeya waa heshiin waayeen ayaga dawladdu toban iyo toddoba sano ku dhawaada ayaga dawlad dagaal udhexeeya dagaalkii waa bilowday wuxuu kusii dhawya adigu maxaan ku idhaa hal sana iyo xoogaa weeye maaragtay weli wuu socdaa meelo badan u ka socdaa marka waxa weeye foodaa las jaray wax badanaa la iska laayay ayaga dowladu waa isbaabiiyeen hade marka waxa weeye maaragtay dagaalka halkaasay maaragtay xoogaha ay soo rogaal celiyeen waana kordhiyeen oo waxaad moodaan inay hadeer maaragtay maaragtay xataa jiingadihi iyo meelaha dadka masaakiinta hada maanta dhigo dagaalka waxay ceelasha ka dhaco kala qaraxa waxa weeye maaragtay eh, casualka badan uu sameeya khasaaro badan oo maaragtay ayuu sameeyey guryo badan oo tiro badan uu dumiyey waxaa laleeyahay baabuur bullet proof uu ahaa marka waxa weeye runtii aada iyo aad nasiib darro tahay muslim muslim inuu dilo waa xaaraam waxa weeye muslim muslim ma dilo maaragtay islaamku isma dilo eh, laakiin gaalada iyo muslimku waa isdilaan waxa weeye dad muslim oo soomaaliyeed oo aan dhibaato cidna u geysan in maalin walba maarata sidaas maaragtay eh, ay dhibaato loogu geyso waxawey waa xaqdaro wey maxay ka dhigan marka doctore in weerarada ay shabaab ay kordhiyaan ay ku qaadayaan xeryaha ciidamada iyo goobaha ay ku sugan yihiinba mas-uuliyiinta dawladda oo kale aada baad umaadsanta waxa wey hadda ayaga waa lagu kordhiyey oo ayagaba hadda weeraraha ku socda inkastoo hadda dagaaladii sidii hore aysan ahayn waxoogaa ay qabow yihiin dagaalaa ku socda dhul badanaa laga kiciyey aad iyo aad u tiro badan maaragtay waa la islaayay waxawey iyaga dawladdu waalowaa loo kala baxay marka waxa wey runtii maaragta magaalada xuntaa xamar oo dadka masaakiinta ay degan yihiin ayay waayaan raaxyalo soo maarata ayay maaragtay mar walba ay soo aadaan marka runtii waxa weeye korkorintooda waxa weeye anigu waxaan isleeyahay waa naflacaari wey waa meeshii ugu dambeysay xaalad baa ka xun maaragtay aada iyo aada xaaladda ugu jaqan tahay runtii waxa weye dhaqaalihii hore iyo tayadii hore iyo tiradii hore maaragtay meesha ma taalo waxa weeye runtii wax badana ayaa meesha iska dhimay marka waxa weeye waa joognaa camal weeyo markay isqarxinayaan laakiin waxa weye isqarxiskaasi runtii wax macno badana kuma fadhiyo ummad shacab oo islaam haylaynayaan shahaadanaya wax nidaamana maahan marka waxa weeye iskordhinta kordhinta ay hadda kordhiyeen oo hadda ay maaragtay waayahan xamar maaragtay ay soo kubaareeyeen wax badan maahan waxa weye wax ka weyn hadday hayaan way soo dayn lahaayeen meelay maaragtay hadda waxaa la gaaridii aalasha ku qarxay wuxuu usoo socda dabcan magaalada muqdisho ayuu taargetkiisa ahaa maaragtay maaragtay meeluu ka galu waayey janisuu waayey markaasuu ceelasha isku qarxiyay meeshii ciidamadu ay deganaan dadka shacabka waxa weeye maaragtay waa iska waa naflacaari wey waa garta marka waxa ay kordhiyeen muddooyinkii dambe sida la ogsoon yahay dadka isku soo xira jaakadaha qarxa gawaarida inta badan ayay ku weerari jireen xarumaha dowladda iyo goobaha dadku ay ku badan yihiin maxaa kordhiyaa la dhihi karaa marka jaakadaha isku soo xiran kooxda aada baad umahadsantahay jaakadu hadda marka la isku xirayo qofku maaragtay waa ka waa ka dhibaato yaryahay baabuurka oo kale baabuurka waa la tuumaya waa la celinayaa inta badan laakiin qofku meeshuu rabuu soo mari karaa maaragtay sidii habeenka dhowlood ka dhacay si aan maqlayn oo kale caawataak oo kale na waayeel oo oday ayaa dabdabcan maaqaan odayaashii miyaa bilowday waqtigoodii oo dhalinyaradii waa soo dhamaatay marka waxa wey nin oday ahaabaa lajaanqayb isku soo xiray marka saasuu isku horxiyay waxa wey marka dadku dee maaragtay inta badan waa u fududaa meesha baabuurka uusan uu mari karo waxa wey meel ka yaray marayaan ayuu luqluuqay soo marayaan dadkay soo ay la soconayaan waa qof bini aadan ah haddii xataa wax uu wato waxaa laisleeyahay shacabka lagama yaqaano marka waxa weye tii horaa soco oo gaadiidka iyo waxyaabahaas oo kale ayaa maarata meesha ka baxday marka inin oday ah odayaasha ah ayay hadda kusoo xireen mm-hmm. marka waxa weeye qof qarax lagu xiray inta badan koontaroolada iyo gudaha magaalada maane inta kale waa imaan karaa marka waxa weeye hadee maaragtay qof isqarxinayo isagoo isdilaya mm-hmm. waxa weye si loo celiyaa runtii waa adag tahay oo hal qofa marka waa dhib badan taha runtii laakiin waxawey markii loo firiyo africa wixii dhici jiray waa hadda dhaca waxawey wixii maaragtay runtii wixii dhici jiray masiibo qaran bay ahaayeen lakin haddar waxa dhacaya runtii waxawey waa isku naflacaari wey waayahay eh, dawladdu maxay u joojisaa la dhihi karaa howlgaladii kooxda looga waday gobolada dalka gaar ahaanba gobolada dhexe dalka u badnaadeen aada baad umaadsanta waxa weeye goboladaas inta badan meelay kookooban ay kusoo hareen oo maaragta cayaban marka dee waxa weeye ciidamadu maaragtay muddo badan ay dagaal ku jireen ciidamada dhaawaca gelaya dhimashaa gelaysa waa daalayaan baabuurta waxay u baahanaysaa in la dayactiro xagga taayeerada iyo xagga qoryaha la shisheeyo ribeer waxaasoo dhan ribeer u baahan marka runtii waxa weeye in majo maaragtay lama joog lama joojin laakiin waxa weeye maaragtay maaragtay waa loo nasanayaa waana qasab waa imaanaysaayo dagaalku muddo badan u socday marka dagaalku inta badan waxa weye waa in firaaqa waa in la helaa marka waa la ribeergaraynayaa wixii baabuurta iyo la dayactirayaayo sii wax ku dhacaana la bedelayaayo qaabkaas ayay maaragtay iyo qaabka ciidamada maaragtay ciidamo meela laga qaadayo kuwa kale la geenayo iyo kuwa cusuba meela la dhigayayo marka waxa waa waa waa adigu taarkada ciidamada iyo nidaamka ciidamada ayaa ku socda maahane dagaalku ma istaagin heshiisna ma aysan gelin wali sidii u socdaa in hadalla u socdaan waa laga yaabaa marka waxa weye dagaalku ma istaagin ciqaabka iyo dhisaan garayntii ayaa maarata socota oo dhisaymadii horea kulley wax laga bedelayaa nidaam kalaa loo bedelaya oo maaragtay wixii si kalaa loo qaabeynaya runtii dagaalkaasi waa lagu qasban yahay inuu dhinac u dhaco labada dhinac ayaa la rabaa lagu kala baxo ilaahay nugu anaa ka falanqeeya amniga iyo siyaasadda doctor mukhtaar maxamed cali ayuu ahaa welina barnaamijka ogaanaad degeysanaysaan weli barnaamijka olada socotaan keenana waad naga dhegeysaneysaan saaxiibayaal markaana gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho yuusuf xeen jimcaale madaale ayaa sheegay in looga baahan yahay dhammaan dadka soomaaliyeed inta gudaha ku suganaya iyo inta dibadaha jidhaba ee jaaliyadaha inay ka qeyb qaataan sidii loo garab istaagi lahaa ciidamada xooga dalka soomaaliyeed ee dagaalka kula jira shabaab iyadoo uu markaa uu sheegay in mashruuca hal doolar ugu hiila ciidanka qaranka si rasmi rasmiga ah loo daahfuray xilli uu la jooga taliska ciidanka xooga dalka xildhibaano ka tirsan golaha iyo guddoonka gobolka uu isagu madaxda u yahay waa kan guddoomiye yuusuf xuseen jimcaali madaale oo ka hadlaya arrimaha bismi illah alxamdulilah uma salaatu wasalaamu calaa rasuulilah sala allahu alay wasalam wabacd taliyaha ciidanka xooga dalka soomaaliyeed xildhibaanka qaranka korneel axmed macalin muuse waxaa farxad noo ah inaan u fadhino mashruucii aan ku dhawaaqan hadda ka hor oo bulsho weynta soomaaliyeed horteeda aan ka baahinay inaan samay doono akoonno loona samay doono taakulaynta ciidamada qalabka sida ee ku jirto aagaga hore mashruucaas oo aan ugu magac darnay ugu hiili dalkaaga hal dollar kaasoo ka dhigan in dadweynaha soomaaliyeed dibadda kuwa jooga iyo kuwa gudaha joogaba ay ka qeyb qaadan karaan haddii ilaah yidhaahdo maanta waxaa nala joogo taliskii oo maaragtay aan rabnaa inaan ku wareejinno akoonadii si ula wadaagaan jaaliyadaha soomaaliyeed ee dibadaha ku nool dalka gudihiisa dadka joogana ayaguna ay ogaadaan isla markaasna aan rajaynayo akoonnadaasi wixii ku soo dhaco in lala wadaagi doono dadweynaha soomaaliyeed oo loo sheegi doono wixii kusoo dhacay la gaarsii doono dadweynihii soomaaliyeed waxay soo dirsadeen inay gacan aamina ku dhacday isla markaasna meeshi looga baahnay ay aadi doonto haddii ilaah yidhaahdo taasaan iyada aad iyo aada rajo fiican uga qabnaa waxaan leenahay bulshada soomaaliyeed meel kasta ood joogtiin garabkiinu waa lagama maarmaan gacantiina waa lagama maarmaan ducadiina waa lagama maarmaan isgarab istaaggiina ciidamadana waa lagama maarmaan ciidanku maanta keliya maahan shalayna dalka asaa xoreeyey difaaca dalka asigaa u dhintay asigaa u naafoobay maantana asigaa usoo taagan birina asaa u taagnaa doono marka ciidanku ninna ma aha nimanna ma aha cid khaasana ma aha nin khaasa ma aha ciidanka soomaaliyeed ee kol kastaba ku jiro difaaca dalkiisa iyo mar kastoo cadowku soo duulaba uu isu dhigaayo xabadda isu dhigaayo uu naftiisii uu bixinaayo inaan annagu ku kaalmay weyno maaragtay aan garab istaag sii weyno oon codkayna iyo jeebkayna aan ku kaalmay weyno annagay nasiib darro nagu noqonaysaa laakiin waxaan aada iyo aada u aaminsanahay in dadweynaha soomaaliyeed ay ka gudbeen maanta ay ka gudbeen ay ku dhiiranayaan maanta waxay rabaanna waa rabnaa waxay diidan yihiinna waa diidanah inay yidhaahdaan waa aragteen shacabkaa meel walba isu soo baxay dhallinyaradii isu soo baxday cid walbaa isu soo baxday gabdhihii soomaalida isu soo baxay cid walbaa ka qeyb qaadanayso marka waa ku mahadsantihiin idinkana mar walbana waan aaminsannahay inaad maaragtay sidaba shalay aad u garab istaagayseen maanta in u garab istaagi doontiin waa aaminsannahay weliba waxaan aad iyo aada taliya inkugu sheegaynaa dadweynaha jaaliyadaha dibadaha joogo mar kasta waxay soo codsanayeen in akoonno loo sameeyo taas ayaa waxay ka dhalatay in akoonnadan loo sameeyo way ku mahadsan yihiin jaaliyadaha dibadda inay muujiyaan isgarab istaagooda ciidamadooda qalabka sida inay muujiyaan ayagoo danaynaa ay weliba ay leeyihiin sooma gaari karno dagaalkana kama qayb qaadan karno laakiin gacantayna iyo maskaxdayna iyo ducadaynaan ku kabaynaa iyo jaabkayna ay leeyihiin marka insha allahu dadweynahan aada u mahadsan yihiin oo dibadaha joogay kuwa gudaha joogaba waa uga mahad celinaynaa marka taliya kusoo dhowaada xildhibaankana waa kanaa isaguna runtii intaan ognahay cid kastoo soo dhaawacanto daaweyntooda isgarabsaagooda caafimaadkooda ninka uu soo taagnaya waay xildhibaanka isaguna waa ku mahadsan yahay marka waxaan rabaa insha allaahu inaan intaas kusoo koobo gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho yuusuf xuseen jimcaal ama ayuu ahaa oo ay welinayeen saliska ciidanka xoogga dalka wuxuuna si rasmi ugu dhawaaqay in looga baahan yahay bulshada soomaaliyed inay garab istaagaan ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed hal dollar ku garab istaag ciidamada ayuuna markaa daafuray welina barnaamijka wanaad la socotaan weli barnaamijka weelaad la socotaan ka celina waad naga dhegeysaneysaan saaxiibayaale markaan haddii aynu haza afar labaatankii saaci lasoo dhaafay waxaa ka dhacay khaza duqeyntii ugu xooganeed muddooyinkii lasoo dhaafay xilli toddobaadkii saddexaad duqeymaha arxandarada ay wadaan maamulka yuhuuddu ay ku garaacayaan dhismayaasha ku yaala khaza oo lix sano go ahayd afar ruux oo falastiiniyiin ah ayaa ku geeriyooday duqeymihii afar labaatankii saac lasoo dhaafay ka dhacay khaza taa oo ka dhigaysa in markaa mid ka mid a ah weeraradii ugu khasaaraha badnaa uu yahay duqeyntii saacadii lasoo dhaafay ay maamulka yuhuudda ku garaaceen khaza wasaaradda caafimaadka ee falastiin ayaa xaqiijisay in markaa dad ka badan afar boqol oo ruux ay lasoo wariyey inay ku dhinteen duqiimihii ugu dambeeyey ee dhacay iyadoo oo habeennimadii xalay ahayd saacadii ugu dambeeyey xilligii dambe kaliya ay dhinteen lixdan ruux oo ku dhintay duqeyn ka dhacday khaza maamulka yuhuudda ayaa waxa ay markaa duqeeyeen sidoo kale goobo ay degan yihiin dad rayada oo qaxooti falastiiniyiin ah waxaa ka mida ah goobaha ay duqeeyeen jabaaliya halka loo yaqaano ah xero qaxooti o degan yihiin dadka rayidka ee falastiiniyiinta ee qaxootiga sidaas oo kale waxaa la duqeeyay goobo aada ugu dhow isbitaalada ugu waaweyn khaza ee loo yaqaano al-shifa iyo al qudus kuwaasi oo ay duqeyn xoogla ku garaaceen maamulka yuhuudda isbitaaladan waa labada isbitaal ee qurah ee la aaminsan yahay inay ka badbaadeen duqeymaha arxandarada ay maamulka yuhuudu ay wadaan walow laga yaabo in maamulku ay duqeeyaan maadaama weli ay duqeymaha wadaan sidaasoo kale daanta galbeed ay maamulka yuhuudu ka wadaan weerar ay ku qaadeen xaafadaha ay degan yihiin dadka rayidka ee falastiiniyiinta iyadoo dadka qaarna ay toogasho ku dileen qaar kalena ay xireen ilaa ruux oo markaa falastiiniyiina ay xireen maamulka yuhuuddu kuwaasi oo aada uga walaacsan dhibaatada khaza ay ku sugan tahay kana dhiidhinayaa doonayaan inay markaa cabiraan aragtidooda ku aadan dhibaatada lagu hayo dadka rayidka ah ee falastiiniyiinta haddaan eegno dhanka khasaaraha aada ayay usii kordhayaa khasaaraha gaaraya dadka rayidka ee falastiiniyiinta toddobaadkii saddexaad duqeymaha aan loo meeldayin ee maamulka yuhuuddu ay ka wadaan marinka khaza afar kun lix boqol koob iyo konton ruux oo falastiiniyiinah ayaa wax ka yar saddex toddobaad ku dhintay duqeymaha arxandarada ah ee maamulka yuhuuddu ka wadaan khaza tirada dadka ku dhaawacmay duqeymahan waxa ay kor u dhaafeen afariyo ruux marka la eego goobaha ay markaa dadku ku dhinteen waa ay kala qeybsan tahay waa qeyb daanta galbeed qeybna waa khaza shan ruux ayaa lagu dilayay daanta galbeed kun ruuxna waa lagu dhaawacay sidaas oo kale khaza iyana tirada dhimashadu waa ay sii kordhaysaa saacad weliba marka la eego duqeymaha soconaya dhanka israel khasaaraha gaaray kun iyo ruux ayaa lasoo wariyey inay ku geeriyoodeen yuhuudda shan kun ruuxna waa ku dhaawacmeen tan iyo toddobadii bishan oktoobar markii ururka xamaas ee falastiin ay weerar lama firaana ku ekeeyeen qeybo kamid ah maamulka yahuudda sidoo kale waxaa markaa weli la leeyahay socda gurmadka la doonaya in la gaarsiiyo khaza iyadoo oo dhowaan la furay marinka rafax ee dhanka masar si ay khaza usoo gaaraan gurmadka bini-aadanimo maadaama dadka khaza ku nool ay ku jiraan mid kamid ah xaaladii aadka u adka ee soo mara taariikhda dadka reer falastiin ee khaza ku go-doonsan waxaana weli jiraa in qaramada midoobay ay ku baaqayso in la kordhiyo gawaarida xamuulka iyo taraagyada wada gargaarka bini-aadantinimada ee isugu jira dawooyinka cuntada iyo waxyaabaha kale ee nolosha muhiimka ah si markaa loo badbaadiyo dadka reer khaza oo toddobaadkii saddexaad ku jira xaalad aada u adag markana dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan xubintii bandhiga warbaahinta bulshada wacan dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan xubinta bandhigga warbaahinta bulshada xubinta alaab waxaad ku dhagaysataan hadalheynta afar labaatanka saac qormooyinka iyo sheekooyinka wadajir waxaa idinla socodsiinaya ister maxamed nuur iyo cabdirashiid ibraahim cali ister waxaanu ku bilaabeynaa hadaleynta afar labaatanka saac la ahda lahaayey madaxweynihii hore ee soomaaliya sheekh shariif sheekh axmed ayaa si adag uga hadlay beelaha walaalaha ah ee muddooyinkii ugu dambeeyey kuwada dagaalamayay qeybo ka mid ah gobolka shabeelada dhexe shariif ayaa si adag u cambaareeyey colaadaasi u dhexaysa dadka walaalaha ah isagoona ku baaqay in si deg deg ah loo joojiyo isdilka xilli ay meel sare gaartay colaada kasoo cusboonaatay deegaanada hoostaga gobolka shabeelada dhexe madaxweynihii hore soomaaliya sheekh shariif sheekh axmed waxauu yiri allah u naxariistee intii ku geeriyootay colaada kasoo cusboonaatay deegaanada hoostaga gobolka shabeellada dhexe waa wax aad looga xumaaday in ay soo lalaabato colaada u dhaxaysa dadka walaalaha si adag ayaan u xambaareynayaa waxaana ku baaqaya ayuu leeyahay madaxweynihii hore soomaaliya in si deg deg ah loo joojiyo isdiilka dadka ehelka ah ayuu yidhi sheekh shariif sheekh axmed madaxweynihii hore ee soomaaliya sidoo kaleeto waxa uu nasiib darro weyn ku tilmaamay in maalinba maalintasii dambeyse la dilo dad aan waxba galabsan xilli dadaal lagu bixinayo nabadda iyo weliba dib u dhiska waxa uu yidhi sheekh shariif sheekh axmed waa nasiib darro weyn oo ah in la daadiyo dhiigga qof muslima iyada dadaal lagu bixinayo nabadda iyo dib u heshiisinta loo fadhiyo muddo dheer si loo afjaro xaaladaha colaadeed ee kasoo cusboonaatay deegaanada gobolka shabeellada dhexe ugu dambeyntiin wuxuu ku baaqay in dagaalkan la xaliyo waxauu yidhi xalka keliya waxa uu yahay in la heshiiyo taas ayaana ah midda ugu wanaagsan cabdirashiido aadaa u mahadsantahay waayadanba gobolka shabeellaha dhexe waxaa kusoo badanayay dagaal beeleedyo aad u xun oo weliba dad aan waxba galabsan oo dadka shacabka ah dhibaato lagu geysanaya shalay ayaa ugu dambeysay hadalheynta ugu badan waxay ka imaaneysay macalin iyo ardaydiisa oo ah. weliba la sheegay dadka inay ehel ahaayeen in hal meel lagu wada dilay oo weliba arrimo qabiil dartooda loo dilay weliba dad macalin iyo ardaydiis dugsi kasoo baxeen oo wada socda in dhexda loo galo waa dhibaato aad u xun marka dagaalbeeleedyada gobolka shabeellaha dhexe aad bay ugu soo noqonayaan hadalheynta ayaan intaan kusoo gabagabaynaynah markaan dhanka qormooyinka cabdirashiid qormada ugu horeysa ane hadda aan dhankeyga haddii aan fiiriyo waxa ugu badan ee ragga marka ay guursanayaan aqabad ku noqota ayaa leeyahay waa qarashka guurka oo ay gabadha laga yaabo inay wax badan sheegato iyo aroos qaali ah iyo wuxuusan ragga ama ninku awoodin iyo mihir aan xad lahayn iyadoo ay suurtagal tahay gabadha inay ku fikirayso halagu sheegsheego iyo halagu dhaho gabadhaas aroos noocaas ayaa loo dhigay qarash intaas gaaraya ayaa ku baxay guurka sidiisaba midka ugu fadliga badan waa midka la fududeeyo oo aan laysku qasbin ninka raggana waxaan awoodin la saaro si dembiyada loo yareeya ayaa la leeyahay waxaa fiican in guurka la badbaadiyo ayuu qoraaga sheekadan kusoo gebagabeeyey cabdirashiidow qormadan waxaan kasoo xiganay qof baraha bulshada kusoo gala ismaaciil buule ugu dambeyntiina ister haddii aan eego qormada ugudambeysadhankeyga qormada ugu dambeysa dhankeyga waxaa lagu bilaabay si tan ma inuu qalbiga uu ku dego marweliba qur-aanka kariimka aqrintiisii badi ma rabtaa dunidaad ku raaxaysato salliga nabigeena maxamed salaallahu caleyhi wasalam baso marabta inuu ilaahay ku jeclaado adigana jeclaa xusidiisana badi ma inaad jannada gasho wixii lagu farasamey wixii lagaa reebana ka joog labadaada waalidna baari u noqo wanaag sameey abaalmarina cidnaha ka sugin waa sirta guusha dadka garaadka leh dhoola dhoolacaddeynta waa hadal wanaagsan oo aan codkiisa la maqlin ayuu qoraaga qormada kusoo gabagabeeyey waxaanu kasoo xiganay mubaraha bulshada soo gala maxamed abshir guud ahaana xubinta bandhigii warbaahinta bulshada intaan ayaanu kusoo gabagabeynayna ah, nooli kulanti xubintii bandhiga warbaahinta bulshada maqleysiinoo qayb ka ahayd barnaamijka ogaal qeybihii dambe ee barnaamijka ola degeysaneysaan ugu dambeyntiina xukuumadda philibiin mar kale waxay ku celisay digniin ay u direyso shiinaha oo ay sheegtay inay wadaan waxaay ku sheegtay daandaansi ka dhana xukuumadda manila xilli ay sii kordhayso xiisada dhanka badda koonfurta shiinaha ee u dhexeysa xukuumadaha beijing iyo sidoo kale manila sidoo kale waxa ay philibiin u yeeratay danjiraheedii shiinaha iyadoo oo markaa xiisaduna ay timid ka gadaal markii dhowaan laba mar ay markaa shil dhanka badda uu ku dhex maraakiibta ay leeyihiin xukuumadaha shiinaha iyo sidoo kale philibiin dhacdadii ugu dambeysay waxa ay ka dhacday axaddii meel u dhow halka loo yaqaano thomaska labaad ee markaa aada markaa ugu dhow goobta loo yaqaano manila exclusive economic zone e e oo magaceeda loo soo gaabiyo waana goob markaa ay ku muransan yihiin xukuumadahan shiinaha iyo sidoo kale philibiin tan iyo sanadii kun sagaal boqol ayuuna murankooda soo taagnaa beijing iyo manila ayaa midamti kale ku eedeeyay inuu isagu lahaa sababta ku aadan inay isku dhacaan maraakiibta jonathan malaya oo ah hafayeen u hadlay guddiga amniga qaranka ee philipiin ayaa shajraad ku sheegay in xukuumadda philipiin mid ka mida ah doomaheeda dheereeya ay waxyeelo gaarsiiyeen marka la eego eh, markabka ku dhacay taasina markaa ay keentay in dhaawac ay soo gaaraan xubno ka mid ah shaqaalaha doonida sidoo kale jai triella oo isagu ahaa saraakiisha ciidamada badda ee philibiin ayaa u sheegay warbaahinta in looga baahan yahay shiinuhu inay ilaaliyaan xeerarka caalamiga kana fogaadaan wax waliba oo keeni kara isku iskudhac mara labada xukuumadood markana dhegeystayaal waxaad ku dhawaataan xubintii kalamaan kalamaanay waa la yaabay maxaad nagula yaabtay maxaa qasab ka dhigay in lahjadihi gobollada oo dhan kalamaan laga helo dalku waa federaal hadduu yahayna lahjaduhuna waa federaal maxaa kalamaan ka galay federaalka kalamaan ah kalamaan kulli way matasha warkalamaaney qof kastoo xaq jira iyo haddaan xarra ka dhuudhuuman xulufaa'u shaydaan haddaan xaalku ku adkaanin reer xamar balaarugay hadduu soo xirxiri waayin qof kastoo xumaan wada haddaan shacab ku soo xoomin nin shabaab xayeysiinayiyo kiiu qabaxiiso labaduba haddaan waa xagjira xididka loo siibin dadweynaha xanaaqsani haddii uu xabsiga geynin xogta iyo warkoodii haddaan niisa saxaalaynin xarafkuu daraad qoray haddaan xeerka lagu saarin amni lagu xasila iyo haddaan nabaddu xoogaysan dhallinyaradu xeebaha hadday wada xanaabaysan xilli dhexe habeenkii iyo haddaan suuqu noqon xaami meeris uu sugaal xulay ayaan kuugu soo xiriye allayle xalaal iguma dhalin labaxniyo aryaa gorgoro waxaa kaloo la yidhi xisbiga xisbiga xisbigow hama ogaan masalooyinkaa jira arrin murugta weeyo ma arayn u baahane war cabdulla ma xisbiyaad furatay war dalku laba xisbi u yeelanaya miyaa laydin dhehen dee somalilan saddex xisbi baa ka jirta war midaa magacu yaala xisbigiianduwadaaga weliba ka dheganyiina warba maxaa nooga yaraynaysaan buntland sideed baa ka jidha war xisbi xisbigiinna soomaqaane xaynxaynta macawisleyda iyo ciidamada xooggu xagjiriinta inay laynayaan waa xaqiiq sugan hamaasino yahuudi buudkalutumudaasataawiyay warkalamaanay fayadoor hadda ka hor wuxuu yidhi xaafaddaa degan tahay waxaa ku nool sagaal dumar ah oo kaa qulux badan toddoba dumar ah oo kaa dhaadheer sagaal dumar ah oo kaa gaaban iyo gabar kale oo i jecel in ka badan intaad adigu jeceshahay waxaa ila shaqaysa gabar markasta kasta ii dhoola caddaysa iyo mid kale oo igu dhiiragelisa inaan hal mar uun la hadlo gabadha hoteelka aan wax ka cuno cuntada ka samaysa shaaha halkii ay sokorku dari lahayd malab bay ku dartaa laakiin haddana adigaan ku jeclahay kaali abdikuusow dumaale intihaana santiridakajaalikaqaniyadafadaase war hadda kahor waxaa layidhi nin odayaa ah wiilkiisa waxbarasho u diray dibaddow muddo ku maqnaayo waa soo laabtay markuu yimidna odaygu wuxuu yidhi maandho waxaad soo baratay idoo sheekadu u socotana waxaa loo soo dhigay qada ay saarantaha wasalad hiliba kadibna wiilka aabiis wuxuu u sheegay inuu soo barta falsafad maandhow falsafad xaa la yidhaahuu wuxuu yidhi falsafad ummadda qofka soo barta wasladan hilibka oo raashinka saaranow laba wasladood kaaga dhigi karaa kuguna qanci karaa kadibna odaga inta cadkii qaatoo la sii jeestay ayuu yidhi maandhow adigu cadka labaad cun aniga aygu qancinin oona miya falsafadalishaoandhisraadlaybahaydwar filosofaran ahay miyaadan maqli jirin alla ilaah kuwa badanoo barfasoora sheegaha in idaacadaha iyo ka doodaya maqlo inaysan xabad ogaynaan hubaa walba waayadan aqoon-yahanku waa yaryahay akhristayaasha badan warwar ma haysaan hooyo faylasuufarada ayaa gabadheeda wiil uu xiriir kala dhexeeyey soo wacay wiilka iyo gabadhana waxaa halaysu ahaa markay wada hadlayaan malabay dhanaanay iyo erayo jiljilicsan inay waxa weeye isweydaarsadaan kadibna gabadhii oo suuqa ku maqan ayaa taleefankeedii oo soo dhacay hooyo qabatay kadibna wiilkii sidii dabeecadda u ahaydba wuxuu la soo booda malabay hooyadii faylasuufarka ahayd oo isla markiiba baaqii fahamtay waxay tidhi maandhowba gacaliya waa malabka hooyadii dhashay in yar kadib ku soo celi war faylasuufarkii ugu darnaa shiinayso ahay waxaanu la jiray guwaansiin wuxuu ku riyooday hadda ka hor inuu ballanbaalis yahay wuxuu yidhi waxaan riyada ku arkay anigoo ah ballanbaalis joogta meel aad u qurux badan jawiguna uu aad u macaan yahay asa haatee markuu waagu baryey ee aan hurdada ka toosay ayaan waxaan is weydiiyey inaan ahay ballanbaalisku riyoonaysa inay bini aadam tahay iyo inaan ahay guwaansuugii bini'aadamka ahaa oo ku riyooda inuu ballanbaalis yahay faylisoofarkaas balanbaalbalanbaalmadiiskaraafadow baalay baroor isku eri horta waxaan arkay brofesor birqaayoo shiinaha jooge isaguna falsafad miyuu soo bara doonaa saacadaha b b c soomaali ayaamahan waxay doontayha iska qortaahe waxay dhaheen qof walboo muggaad riyoonayso luuqadaad ku hadlaysa ma taqaan war waxaa kaloo la yidhi shabaab iyo israa'iil haddaan laga adkaan waayin islaamnimo la sheegtayo dadow ma lihin iimaan war intuuba jahligaa ka daran aryadaha qaraxii u dambeeyey ceelasha ka dhacay shabaab waxay dhaheen falastiin aan ugu aarayna xamaas ma yaabtay hee war afkaa ka booba macnuhu waa israa'iil warba waa allah ka cafiyo israa'iil iyagaa ka xun war wax kastoo xun walaxaa ka sii xune wax khawaarij ka xun ma jiraan ilaahay rasuulkiisaana sheegay war naarba naara ilaahay ku magangalaasa leeri warnimayow yuhuuddu waxay falastiin ka rabto waa la yaqaanee shabaab waxa uu naga rabayaa yaqaanaa war iyaganba aqoon waxay kaa rabaan war waxaan isleeyahay waana aragtidayde shabaab iyo israa'iil ibliiskii amraa ka xun ow ibliiska amrahaya ma maraykanba warnimi ontii aragtuhumo islaamka dhibaasa aawsho maraykanuu aryadhaha samidee cabdullana waxa uu yidhi how intaa la diiday dar alla dulmijaawlo durbaantuma la diiday dar alla dulmi eh? jawlo durbaantuuma warbow isku soo wada duubo eh? wejigii labaad watanu uu daahfuray eh? baydhabo sidii reer galmudug ay qayiilinuune oo kisiyano beertana ninkii daayacabay war kalemaanay war ma haysaane xooggii dalka ku gurguurtaa la yidhi shabeelow godadkiiyna ugu galeenaa la yidhi kuwa la soo qabto sidii owrtii u xidhiidhsanna waa ay soo bandhigeen marka haddii nimankii ciidciidkii laga saaray haddana godadkii shabeelow loogu galay xaggee harsanay ku gamba doonaan qarsho ma jiro meel lagu gabado mana jiro gacan loo baxsado cadaa gowracay tolka miyaa ka dhacday waredhaa war ma haysaane shabaabka lagu warjaafay shabeellow waxaa la sheegay inay halkaasu ahayd dabageliska ugu weyn ee koonfurta gobolka mudug ay ku lahaayeen haddii sidaa loogu firin biqleeyeyna oo maanta ay iskugu baqdeen caad waxaan idiin xaqiijinayaa dhulka ma kala taqaaniine ilaa iyo jawlo laga gaaro geed ay isku aatiyaan oy fooda ku qabtaan inaysan ku arki doonin webisojimbada iyo eh? badda jowle ma og tahay caga eh? lama dhex jooje miyaa ku dhacday warana waxaan maqli jiray eh? badda jawle badda jawle badda jawloon la jooji karayneyha aryaadhahaanna waxaan maqli jira badda jawle eebbaa ku jira oo ka jiro war colka jabay haba jabeene yay u habarwacanayaan warna waxaan dhihi lahaa wakaa cadowgii jabe maxaa la jelaa jabka war bashiiro waxaad ka tagtay jabkooda intii jeclayn jabkooda jariidkay ka qoslayaane maxaa la jeclaa jabkaan warkalamaanay shabeellada dhexe dagaalkii sokeeye ee masiibada aha weli waa ka socdaa waxaanan dhihi lahay qaraaboy dagaalkan waxaa mudan kawaariij war waxaa layidhi dadkaan dhegaalahayn ma dhacayso waane dhinacyada dagaallamau haddii ay warka samadoonka maqli waayeen waxaa ila quman awood ciidan in lagu kala celiyo oo laga hortago foolxumada socota wax la dhowran kara ma ahane dad badan oo samajeclo ahoo maanta hadlayna waxay ku taliyeen dowladdu inay ciidan kale dhex dhigto oo weliba hubkadhigis lagu sameeyo war hadda dowladdu khawaarij bay la dagaalamaysaayee ma qabiilla dulmi isku dilayay ciidan u haysaa war dowladdu waxay khawaarij ula dagaalamaysaa waa inay dadkeeda ka badbaadiso qabaa'ilka isdilayay dadka dilayaana waa la shabaabkaana ku danaysanaya u shaqaynayaan marka cid kasto dadka disha oo xaqdarra dhiig ku daadisa khawaarij kama sokeeyaan maanta war dowladdoy shabaab naga celi annagana na kala celi iskuma qabatee ha la kala daayo anducaysanedheha allow diriir sokeeyo colaaddooni nimayne naga dami allahayow amiindhahadadweynoamiin allahayow xubintii kalamaan ayaad maqlayseen guud waa inag intaa dhegeystayaal barnaamijkii ogaalood kala socoteen k ln anigoo cabdicasiis siciid beerada barnaamijka ila socodsiinay salaad cabdulle cumar ayaa farsameynay intaan barnaamijkan lamida ku kulmi doono nabadgelyo